bilowgii adduunyada baritankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa qabiya xumaankiyo hooyadeeya weeyaan aqay waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa sabti weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay afarta nofembar sanadka u ah labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka waxaa ku dhegeysan doontaan ciyaaraha doorareediyo kulmiye magaalada muqdisho qodobada ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta ma united ayaa ciyaari doonta galabka saddexda galabnimo iyo soddon daqiiqo kooxda kubadda cagta fulham ayayna wada ciyaari doonaan sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulankaasi xiisaha badan ma united waxaa shakila gelinaya oo ciyaaryahaanadu waxa weyaan kasameyro ma ciyaari doono xataa waxaa leeyahay haddii kulankan la garaaco shaqada tababarnimo tanhaag waxaa leeyahay walaac xoogan ayaa laga muujinaya gebiyahaanba waa la ceerin karayaa sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulanka kale xiisaha badan mancity garoonkooda ku qaabili doonta kooxda kubadda cagta banamouth sidoo kaleeto kulanka ugu xiisaha badan waa united weliba kooxda kubadda cagta ganars caawa sideeda iyo soddon daqiiqo ayaa la ciyaari doonaa kulankaasina kulan xiso badan ay noqon doontaa arsenal waa abeetin weeyaan xil ciyaareedkan iyadoona koox kubadda cagta newcastle iyagu waxa weyaan kulmadii ugu dambeysana ay ahaayeen kuwa aad iyo aad u khatar badnaa horyaalka laliigaha sbein aynu eegi doonaa ciyaaraha xiisaha badan ee jeruna oo xil ciyaareedkan aada u acdareynaysa waxa ay tobanka ay la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta osasuno sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta baarsha iyaguna waxaweyaan kooiyo tobanka habeenimo caawa real sociedad waa kulan xiso badan baarsha kulankii ugu dambeeyey guuldaro ayaa dusha loo sahariyey kooxda kubadda cagtid ayaana garaacday talyaaniga kulamada ugu xiisaha badan aynu eegi doonaa shanta galabnimo naaboli iyo weliba kooxda kubadda cagta salrentan ayaa wada ciyaaraya halka inter milan iyo atlanta uu yahay kulanka ugu xiisaha badan ee caawa sideedda habeenimo milan iyaguna waxaa weeyaan kooiyo tobanka habeenimo oo rubidhumaan waxay soo dhaween doonaan oo ay garoonkooda sansir stadium kusoo dhaweyn doonaa kooxda cagta udaneza halka bundusligahana kulanka ugu xiisaha badan jira waana kulanka ugu saameynta badan xil ciyaareedkan ama markii la eego toddobaadkan waa kulanka dortmut iyo weliba kooxda cagta bayer munij waxa weyaan kulanka kulan xiiso badan ayuu ahaan doonaa sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmada kaleeto dhanka ligwanka waynu eegi doonaa suuqa kala iibsiga iyo wararkii ugu dambeeyey kooxaha waaweyn sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa dhegeystayaal warar kaleeto ku saabsan dhankii ciyaaraha kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal hadii aynu ku bilaabno barnaamijkeena ciyaaraha duhor idaacadda kulmiye magaalada muqdisho haddaba haddiinu eegno ciyaaraha jira kulanka ugu horeeya horyaalka bermeliga waa kulanka xeesaha badan ee fulham iyo weliba kooxda kubadda cagta ee man united haddaba fulham garoonkooda ayay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta man united shanta galabnimo iyo soddon daqiiqo markaynu eegno kulankaana kulan xiiso badan ayuu ahaan doonaa iyadoona kooxa kubadda cagtama united ciyaaryahaana muhiim ay ka dhaawacnaan doonaan ama eh, markii la eego aysan ciyaari doonin kasamiro iyo weliba ninka lagu magacaabo fran show malaashiya iyo weliba leandro martines dhammaan ciyaaryahanadaasi way seegi doonaan kulanka ma ciyaari doonaan markaynu eegno fulham iyo united waa waxa weeyaan united inta badan way ka adag tahay eh, kooxda fulham markii la eego inkastoo kooxda kubadda cagta ma united ay ugu dambeysay in kulamada bannaanka ah ay markaasi dabcan ay guul ku gaaraan oo markii la eego muddo ay ugu dambeysay ayaa haddana waxaa leeyahay munited saddexiy tobankii novembar laba kun labaiy ay ugu dambeysay in kulan london oo kooxaha london ka dhisan inay markaa halka kusoo garaacdo waana markii ugu dambeysana fulham ayay garaaceen oo waxay ahay saddexiy tobankii novembar labada kun labaiy tani markaasi ilaa hadda waxa weya united waa ku dhibneed kooxaha london ka dhisan inay markaas dabcan banaanka ay inay london yimaadaan kadibna ay guuleystaan marka united waayadanba kooxaha london aad iyo aad ay u dhibtay oo marka la eego eegno kulanka wuxuu noqon doonaa mar kulan aad ud xiiso badan kulmadii ugu dambeysay united saddexdii kun ugu dambeysay ama shantii kun ugu dambeysay afar ka ah ayay garaacday oo markii la afarta shan jeer afar ka ah ayay ka badisay afar jeer ayay badisay hal jeerna waa la garaacay oo waxa weeyaan koox barbar ayaa la galay kulanka kale marka inta badan fulham waayadan waxaa weya united inta badan ay ka roon tahay oo la eego laakiin united waxaa u daran kooxaa kaleeto waaweyn sida markii la eego arsenal iyo chelsia sidoo kaleeto brenford oo kale westham oo kale inta badan kooxahaasa dhiba mooyaan inta ka badan fulham laakiin fulham iyagu xataa caadi maaha markii la eego ciyaaryahaana aad u khatar badan ayay haystaan oo markii la eego inkastoo ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, ciyaaryahanka aad ku khatarta badan adama torero iyo ninka lagu magacaabo tete ciyaaryahan aad u khatar badan ay ka maqnaan doonaan laakiin william oo ah ciyaaryahaan aad u khatar badan horyaalka brimileagana muddo usoo ciyaarayay sida kooxaha chelsea arsenal ayaa ka hor imaan doona koox cagta united sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo raul jimenez oo wolfes ka tirsanaa isagana waa ciyaaryahaan aadaeed u khatar badan waxa weyaan isagu sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryahanka lagu magacaabo iwobi iyo harrison iyo balhinaha oo inaba aanan caadi ahayn oo ugu dambeeyay xataa goolka barbalaha keenay oo kulankii brighton leno oo ka tirsanaa arsenal isaguna waa fulham oo waxa weyaan waxa uu ka imaan doonaa kooxda cagta united marka kulankaana wuxuu ahaan doonaa kulan aadaed u xiiso badan united markii la eego xil ciyaareedkan horyaalka bermeliga toban kulan ayay ciyaareen tobankaasi kulan shan jeer ayaa la garaacay shan jeerna way badiyeen marka ma united dhibaato ayaa haysata xil ciyaareedkan iyadoona eh, ma united markii la eego eh, shaxda caawa ama shaxda galabka eh, shanta galabnimo ay ku ciyaari karayaan ay tahay golhay onana ayaa lagu soo bilaabi doonaa waxaa wada ciyaari doona ninka lagu magacaabo sirjore gulaan harry maguire fareen sidoo kale diego dailot mactomany amberbat bruno fernandes marcos rashford antony iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo rasmus hojland haddaba united waxay ku dhiban tahay dhanka goolaalinta xilli ciyaareedkan rash way ka jaban tahay hojland way ka jaban tahay antony way ka jaban tahay bruno fernandes way ka jaban tahay marka waxaa weeyaan united xilli ciyaareedkan markii la eego kulamada eh, horyaalka aad iyo aad ayay marka ugu jabadaha gooldhalinta waryahanadooda iyo kuwa garabka ciyaara haddaba united ciyaareedkan waa mid kamid a ah kooxaa ugu liita markii la eego qeybta gooldhalinta xil ciyaareedkan toban kulan horyaalka bermulegi ciyaareen kow gool keliya ayay dhaliyeen taasoo ka dhigan in kulan weliba markaa hal gool ay dhalinayeen oo la eego waa toban kulan kow gool marka macquul ma kooxda newcastle oo kale firi kooxaa ugu waaweyn xilli ciyaareedkan oo horyaalka brmer league waa cadareynaya tusaalahaan kale sporis oo kale waxay dhaliya labiy labaatan gool arsenal oo kale saddexiy labaatan gool man city labiy labaatan gool liverpool saddexiy labaatan gool astonvilla lixiy labaatan gool newcastle lixiy labaatan gool bareto saddexiy labaatan gool ma united kow iyo toban gool westenham lixiy toban gool bareford lixiy toban gool chelsea saddexiy toban gool chelsea iyo ma united waxa weyaan labada kooxoodba caafimaad ma qabaan markii la eego ma united iyo chelsea chelsea waxay dhaliya saddexiy toban gool xilli ciyaareedkan halka markii la eegmo united ko iyo toban gool ay dhaliyaan tusaalahaan oo kaleeto crystal balas oo kale waxay dhalisay sideed gool eh, fulham oo kale sagaal gool fulham xataa gool dhalinta aad iyo da ugu yar tahay xilli ciyaareedkan markii la eego everton oo kale toban gool nottingham forest toban gool banmus waxay dhalisay sideed gool lowton sagaal gool banley sideed gool eh, sidoo kaleeto kooxda sheffield todoba gool ay dhalin waa kooxaha xilli ciyaareedkan goolasha uu yardhaliyay marka united waxay ka tahay kooxa ugu liita dhanka gooldhalinta markii la eego marka haddaba waxaa shakila gelinaya tababaraha oo markii la eego isagu waa hadlay tababar waxa uu shaaca ka qaaday muminaad dhibaato xooggana ku jiraan su-aal badan ayaa la weydiiyey oo waxaa layidhi macquul ma tahay muminaad inay wadada guulaha kusoo laabatay wuxuu leeyahay inagu waynu faraxsannahay markii la eego eh, ciyaaryahaanadeena way faraxsan oo wararka qaar waxay sheegayeen eh, qeybta eh, dharbedelashada oo kale oo ciyaaryahanadu waxa weyaan raash iyo bruno fernandes ay isku haysteen laakiin isagu wuxuu shaaca ka qaaday tanhaag in xaaladdu ay degantahay lakiin keliya u baahan inay waddada guulaha ku salaabtaan haddaba united sabaadkii hore laba jeer ayaa la garaacay oo gurigooda lagu garaacay xal ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ma united guuldarooyin aad iyo aad u xanuun badan ayay kala kulantay kooxaha kale kasoo horjeeda su kale markaynu eegno labadii kun ugu dambeysay waxaa weeyaan waa laba kun aad iyo aad u badnaa saddex iyo saddex gool masity ayaa saddex ka dhalisay waxaa saddex ka dhalisay kooxda kubadda cagta newcastle united markii la eego waxaa saddex iyo laba ku garaacday kooxda kubadda cagta ee eh, galatasaray champions league waxaa hal gooli waxba ku garaacday kooxda kubadda cagta crystal palace waxaa afar iyo saddex ku garaacday oo markii la eego guuldaro xanuun badan dusha u saarisay eh, kooxda kubadda cagta bayed munich waxaa saddex ku garaacday iyo hal kooxda brighton waxaa saddex gool ku garaacday kooxda kubadda cagta eh, arsenal oo saddex gool iyo hal sidoo kale sports ayaa laba gool ku garaacday marka hal ciyaareedkan ma united waxa weyaan saddex gool saddex gool saddex gool saddex gool inta badan goolasha laga dhaliy waa saddex gool iyo hal saddex gool iyo marka waynu arki doonaa caawana haddii ama galabka weyaan kooxda kubadda cagta ma united wadada guulaha ay kusoo laaban karayaan ma united weli fursad ay haystaan haddii ay badiyaan shan iyo ay leeyihiin sideed iyo toban dhibcood dabcan ay gaarayaan haddii ay badiyaan oo kaalinta lixaad ayay soo geli doonaan hadii ay badiyaan weyan marka ma united weli fursad ayay haystaa wadada gulaha kusoo laaban karayaan waxa weyaan toofoorkoodii iyo horyaalka waa uu furan yaha weli horyaalka ma dhowa markii la eego marka united marka inay badisaa waa inay muujiyaan sanadka inay tartamayaal cajiibay yihiin marka haddii ay badiyaan sideed toban dhibcood hadda waxa weyaan eh, newcastle ayaa todobiy toban dhibcood le brighton todobiy toban dhibcood asnovilla labaiyo labaatan liverpool saddex iyo labaatan dhibcood mancity afar arsenal afar labaatan dhibcood sports lix iyo united fursad ayay heli karayaan oo maadaama newcastle iyo arsenal wada ciyaari doonaan halkaa dhibco ku doono todobaadkan markii la eego sidoo kaleeto chelsea iyo spors wada ciyaari doonaan oo halkaas midkooda ama chelsea ayaa dhibco lumin doonta ama spors ayaa dhibco lumin doonta fursad ayay u tahay ma united marka ma united kulankan muhiim ayay u ahaan doontaa waa in markaasi ay badiyaan xilli ciyaareedkan shan kulan shan kulan ayay badiyaan shan kulanna waa la garaacayo markii la eego I really magic system. Feel waa hagaag kooxda kubadda cagta mancity iyaguna way ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta mancity xilli ciyaareedkan markii la eego shantii kun ugu dambeysay way ciyaaryahu reerka brmeliga laba jeer ayaa la garaacay oo saddex jeerna way badiyeen laakiin mancity markii la eego markii ay gurigooda ku ciyaarayaan waxaweyaan waa koox inabanan caadi ahan xilli ciyaareedkan hadaba xilli ciyaareedkan kooxda ugu fiican ama kooxda ugu roon markii la eego markii hoomkooda lagu ciyaaray ama gurigooda astonvilla ayaa ah kooxda ugu khatarta badan xilli ciyaareedkan horyaalka brmeliga shan kulan ayay ku ciyaareen shanta way badiyeen liverpool oo kale anvil stadium xilli ciyaareedka shan kulan horyaalka ayay ku ciyaareen shanta kulanba way badiyeen afariy toban gool ayay ku dhaliyeen arsenal xilli ciyaareedkan garoonkooda waxa weeyaan lix kulan ayay ku ciyaareen afar kulan ayay halkaasi ku badiyeen laba jeerna barbara ayay ku galeen newcastle united xilli ciyaareedkan iyaguna shan kulan oo ciyaareen afar jeer ayay garoonkooda ku badiyeen hal jeerna waa la garaacay masity xil ciyaareedkan iyaguna waxa weyaan afar kulan xil ciyaareedkan ay ku ciyaareen afartaasi kulan waxaweyaan way wada badiyeen mancity waxaa ugu dambeysay in guuldaro ay kala kulanto ama guuldaro waxaweyaan hoomkooda lagu garaaco xil ciyaareedkii hore kooxda kubadda cagta barenford ayaa ugu dambeysay markaasi oo ay kooxda kubadda cagta barenford xilli dambe ayay guul ka gaareen kooxda kubadda cagta mancity marka mancity xil ciyaareedkii hore ilaa abtanow ama ilaa hadda waxaweyaan gurigoodii way ku baashaalayaan oo waxay ka mid yihiin kooxaha aadka hoomkooda ku wanaagsan xataa tartanka champions league markii lagu daro muddo ay ugu dambeysay haddaba mancity keliya waxay weyn doonaan oo aysan heli doonin ninka lagu magacaabo kevin debrunia cagadahab markaynu eegno mancity shaxda ku ciyaari karayaan caawa waa kulanka banimus golhay ederson sidoo kaleeto gavardiol iyo john stonis halka ruben dias iyo weliba kaalwo kale wada ciyaari doonaan sidoo kaleeto rudri iyo wila benado silva julian alvares jerman duco ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa vilfoden iyo haalan halka kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo iyagu badmus waxa weyaan xil ciyaareedkan aad aad ay jaban tahay ciyaaryahanka ugu khatarta badan waxa weyaan kooxda kubadda cagta badmus waa ciyaaryahanka lagu magacaabo dominic ninka lagu magacaabo solank xil ciyaareedkan isaga ayaa ah ciyaaryahaanka ugu fiican oo horyaalka bermeliga oo markii la eego kooxda kubadda cagta manmus saddex toban kulan uu ciyaaray eh, horyaalka shan gool ayuu dhaliy hal goolna waa uu caawiyey marka waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta manmus haddee taxka u dhigi doonto laakiin masiti waxaa weyaan kulankii ugu dambeeyey garoonkooda ku qaabilayeen eh, kooxda kubadda cagta banus waxuu ahaa saddex agosto xilli ciyaareedkii labada kun labiyo labaatanka markaasina afar gool ay ku garaaceen kagunugan kevin dubronia fordin iyo weliba mid kamid mid ah banimus ayaa goolasha iska dheliyay afartaasi gool ayaa looga badiyay labadii kulan ugu dambeysana mancity oo ay la ciyaarayeen eh, markii la eego banemus afar gool ayay ugu yaraan sideed gool ay ka dhalayeen markii la eego marka waxa weyaan mancity waxa weyaan xataa kooxda kubadda cagta banemus ugu yaraan eh, sideed iyo toban jeer ilaa sagaal iyo toban jeer ayay kulmeen weligooda taariikhda banemus waxa weyaan ma aysan garaaceen mancity marka inta badan waxa weyaan mancity toddobiy toban jeer ayay garaacday kooxda kubadda cagta bermus halka kooxda kubadda cagta bermus iyo mancity barbar wada galeen ama darow galeen laba jeer ama laba kulan waynu arki doonaa caawana haddii waxa weyaan mancity iyagu waa awood inabaanna caadi ahan saddexdii sana ugu dambeysay horyaalka premier leaga iyaga ayaa ku guuleysanayay waa koox inabaanna caadi ahan xil ciyaareedkan toban kulan xil ciyaareedkan horyaalka premier leaga ay ciyaareen sideed jeer ayay badiyeen laba jeer barbaro waa laba jeer waa la garaacay oo guuldaro ayaa dusha loo saariyey labaiyo labaatan goolee dhaliya todoba goole ayaa laga dhili waana kooxda xilli ciyaareedkan difaacoodu aadka u wanaagsan yahay toban kulan waxaa laga dhiliya keliya todoba gool markaa mancity laakiin waxaa loogu baahan yahay gooldhalintoodii inay badiyaan oo markii la eego xilli ciyaareedkan dhanka gooldhalinta markii la eego eh, sports oo kale saddexiy gool ayay haystaan markii goolashii laga dhaliyay midkay dhaliyeen arsenal xilli ciyaareedkan innaba caadi maano markii la eego saddexiy gool ay dhaliyeen shan gool nadiif ayay haystaan marka Eh, waynu arki doonaa marka mancity iyagu waxaa la saaalinaya in ciyaartan saddex gool iyo hal ay kaga badin karayaan kooxda kubadda cagta ee banmouth markan haddiinu eegnana kulanka ugu xiisaha badan waa newcastle united iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal caawa sideeda iyo soddon daqiiqo ayaa la wada ciyaari doonaa markii la arsenal iyo weliba newcastle united waa laba kooxood inabaanan caadiyan markii laga xil ciyaareedkan ida hawi waxa uu ka mid yahay tababarayaasha xil ciyaareedkan waxaweyaan ama bisha anu kasoo gudubnay waxaweyaan u tartamaya tababarayaasha wanaagsan markii la eego brmeliga bishaanu kasoo gudubnay bisha tobanaad october sidoo kaleeto michael arteta isaguna caadi maaha oo markii la eego isaguna waa tababare inabaana caadi ahayn xil ciyaareedkan beatin weyaan arsenal iyo spors waa labada kooxoodba ee xil ciyaareed qurux badan qaadanaya haddaba markaynu eegno kulankii ugu dambeysay inta badan arsenal waxa weyaan way ka adag tahay oo waxa weeyaan newcastle united tusaalahaan oo kale shantii kul arsenal iyo wada ciyaaraan iyo newcastle united shantaasi kulan waxa weeyaan arsenal waxay badisay laba jeer saddex jeer ay badisay halka hal jeer barbaro la galay hal jeerna la garaacay oo arsenal guuldaro ay kala kulantay haddaba markaynu eegno markii ugu dambeysay arsenal garoonkan eh, jamesburg stadium ay soo booqanaysa waxay ahayd xil ciyaareedkii hore todobadii may markaasina arsenal ayaa laba gool iyo waxba ku garaacday martin odigad ayaa ku baashaalay newcastle united markaasi marka eh, inta badan sidoo kaleeto labadii kun ugu dambeysay arsenal eh, garoonkan ay soo booqanaysay waxaa weeyaan mar guuldaro ayaa dusha loo saariyey marna way badisay marka waynu arki doonaa caawana hadii kooxda kubadda cagta arsenal ay guulaha sii wadan doonaan oo bitiga ay sii wadan doonaan hadaba kooxda newcastle dhibaato dhanka dhaawac ayaa haysta ciyaaryahaan aad u khatar badan ayaa ka maqan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo jacob murfey sidoo kaleeto alexander wisak ninka lagu magacaabo banes sandro tenali oo barnaamijka kale haystaan waxaweyaan qamaar barnaamijka qamaar ayaa lagu haystaa stephen butman iyo wilba anderson dhammaan ciyaaryahanadaasi way seegi doonaan kulanka halka ciyaaryahanada arsenal sheegaya kulankan thomas bartey gabriel jesus smith raw iyo weliba ninka lagu magacaabo julian timber dhammaan way seegi doonaan haddaba shaxda macquulka ah newcastle united ku ciyaari karayaan waxaa weeyaan golhaye nek bob sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo damban fabian sher ninka lagu magacaabo laskelas tribie jolenton bruno gamers longstaff anton gordon colion westsom iyo weliba ninka lagu magacaabo almeron waa shaxda macquulka ay ku ciyaari karayaan kooxda newcastle united halka arsenal ay ku ciyaari karayaan caawa golhay david raya dishekow jacob coria iyo weliba william saliba white weliba ninka lagu magacaabo martin odigaad captan diclan rice iyo kaya hafartis iyo weliba ninka lagu magacaabo kaisaka edward inkatia sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo martinheli waa shaxda macquulka ay ku ciyaari karayaan kooxda eh, newcastle united ee arsenal kulanka caawa marka arsenal markii la eego ciiryaanka aadka u wacdareynaya xil ciyaareedkan waa ninka lagu magacaabo edi inkatia sidoo kale bukayo saaka markii la eego isagana waa ciyaaryahaan inabaan caadi ahayn weyaan xil ciyaareedkan markii uu ciyaaray afar iyo toban kulan dhammaan tartamadoo idil shan gool ayuu dhaliyay ganaris halka sidoo kaleetana lix gool uu caawiyay marka kulankaana waa kulan xiiso badan waxaa la saadalinaya kulankan waxa weyaan arsenal in markaa xalkaa dhibco ay kusoo heli doonto ay kusoo garaaci doonto halgooli waxba laakiin arsenal waynu arki doono haddii toddobaadkii hore ama toddobaadkii waxaweyaan westham ayaa guuldaro kala kulantay inkastoo michael arteta kulankan uu doonayay in ciyaaryahanada muhiimka u dhigto laakiin caawa kulanka muhiim ayay u noqon doontaa bareton iyaguna everton waa kulan xiiso badan oo aad iyo aad u xiiso badan waxaweyaan crystal palace balina way wada ciyaari doonaan dhanka liigahan haddiinu eegnana jeruna ayaa la ciyaari doonta koox kubadda cagta osasuna jeruna xil ciyaareedkan sideed iyo labaatan dhibcood ayay shaqaysteen dhammaan kulmadii horyaalka brmeliga waa horyaalka laliigaha ay ciyaareen sidoo kaleeto sevili iyo seltafigo kulan xiiso badan kulanka ugu xiisaha badan caawa waxa kow iyo tobanka habeenimo u doonaa real sociedad iyo weliba kooxda cagta balsha barcelona ayaa markaa dabcan booqan doonta garoonka weyn ee real sociedad ee ku ciyaarto waana garoonka lagu magacaabo real arena stadio markii la eego tobabare shafi dhammaan ciyaaryahanadiisii aad ayuu u ammaanay inkastoo sida ciyaaryahanka lagu magacaabo dijon uu ka maqnaan karayo xataa waxaa leeyahay gaafi haddii kulankan kaar qaato kulamada soo socdo ama kulanka xiga wuu siigi doonaa haddaba barcelona sanadkan ay ka go tartanka horyaalka laliigaha waxay ku ciyaari karayaan caawa golaha stergan sidoo kale baldy martinez ninka lagu magacaabo aruqow joao cancelo gafi eh, gundogan iyo ninka lagu magacaabo ferman lobas rafinha roberto lwandiski oo soo iyo joao falgas waa shaxda macquulka halka kooxda kubadda cagta real sociedad iyaguna waxa weyaan ciyaaryahaano aada u khatar badan ay haysaan sida ninka lagu magacaabo erzibal sidoo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo teke kubo ciyaaryahankan caadi ma waa jaban oo waxa weyan wadanka jabaan ayuu kasoo jeeda xataa waxaa jir ciiryahaan ay doondoonayaan kooxda arsenal kooxa waaweyn bermeliga ninka lagu magacaabo subermendi ninka lagu magacaabo michael moreno marka ciyaaryahaan aad u khatar badan ayaa ka hor imaan doona kooxda kubadda cagta barsha caawa koiy tobanka habeenimo markii ugu dambeysay barcelona markii la eego guuldaro ayay kala kulantay kooxda kubadda cagta real sociedad waxay ahayd labaatankii mey xilli ciyaareedkii hore sidoo kaleeto markaynu eegno markii ugu dambeysayna garoonkan ay soo boqonaysay barsha waa garoonka riyaad soo weeyaan waxay ahayd koo iyo labaatankii agosto labada kun labaatanka markaasina kooxda kubadda cagta barcelona ayaa afar goolyaal ku garaacday kooxda kubadda cagta real soo waxaad barnaamijka ciyaaraha doorida cadda kulmiye magaalada muqdisho markaana haddiinu eegnana xaalada kooxda kubada cagta mnited united markaynu eegno weli dhibaato aad aad xanuun badan dareemayaan oo markii la eego toddobaadkii hore laba jeer ayaa la garaacay labada jeerna saddex gool ayaa gurigooda ama hoomkooda lagu garaacay oo trafood eh, markaynu eegnana waxayna la ciyaari doonaan eh, saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa waa sagaal saaci ee xiliga salaada casarka waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo fulham fulham garoonkooda weyn ee garifen ay ku ciyaari doonaan mark silva iyo de waxaa iska hor imaanaya erig tanhaag oo shaqadiisii qiilqiil la gelinayo haddaba kooxda kubadda cagta fulham waxa weeyaan iyagu kulankii ugu dambeeyey ama kulmadii ugu dambeysayba inta badan waxaa weyaan united way ka adkeed kooxda cagta fulham laakiin markaynu eegno fulham shantii kun ugu dambeysay ay ciyaareen laba jeer ayay badiyeen hal jeer ayay barbadhac galeen markii la eego laba jeerna waa la garaacay halka ma united labada jeer ugu dambeysaba la garaacay kulmada ee eh, hoomkooda markii la eego haddaba markaynu eegno kooxda kubadda cagta fulham iyo dhibcaha ay haystaan waxa weeyaan waxay haystaan eh, kooxda kubadda cagta fulham labayo toban waa saddex dhibcood ayaa udhexeeya ma united iyo kooxda kubadda cagta fulham bal cabdicasiis haddaynu eegno tababaraha kooxda kubadda cagta ma united shaki ayaa la gelinayaa oo haddurba wargeysyada ugu waaweyn dunida waxa ay shaaca ka qaadayaan ama inta badan ay hadal hayaan intuu baraan uu halis ku jiro haddii kulanka fulhamna lasii garaacna halistiisa ay sii ahaan karto balka waran eh, waa mahadsantahay cabdirashiidow eh, runtii markaan eegno kooxda united waxay ku jirtaa jahwareerkii ugu xumaa oo ay gasho muddooyinkii u dambeeyey marka la eego natiijooyinka iyo sida ay ku bilaawdeen xagaagan horyaalka english premier league iyo tartamada kale marka la eegaba natiijooyinku ma ahayn kuwa farxad gelinaya maamulka sare ee kooxda iyo sidoo kale taageerayaasha red develis marka sida muuqata cadushidu kooxdu weji kabaxi la kulantay kulamadii u dambeeyey xataa hadda haday aynu eegno labada kulana u dambeysay hmm. wax ka yar afar maalmood waxaa lagu garaacay min saddex gool isku dar lix gool saddex gool iyo waxba saddex gool waxba ka adkaaday kooxaha manchester city oo premier leaguea ka adkaatay hmm. iyo kooxda newcastle united oo old trafford si hmm. markaas saraaxo leh oo baashaala ku garaacday saddex iyo waxbana kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee united ericton hag calaam su-aala saaran fursadda uu kusii joogi karo oltraford kuna sii maamuli karo shaqada united sababta ugu xarnaya cabdirashiido marka laga soo tagay natiijooyinkan qalafsan ee kooxdu heshay xataa waxaa laleeyahay tanhaag wuxuu xakameyn lahay ciyaartooyda waxaan arkaynaa saacadii lasoo dhaafay isagoo mar wax laga weydiiyey arrimaha kooxda iyo dressing roomka inuu xataa buubuuq ka jiro inkastuu uu yaro dafiray uu si kale u yiri waa isku faraxsannahay laakiin dee farxad ma jiri karto maadaama toban kulanoo kooxda brim league ay ciyaartay shan kulanoo kamida ah laga badiyey marka meeshaas farxadeed ma taha laakiin xoogaa waxaa jira culeys badan marka miidiyaha su adag ay ka weydiiyeen shirkiis jiraa'id ciyaarta fulham ka hor ka hadla ah waxaa xitaa xidigaha eh, ugu muhiimsan kooxda rashford waxaa laleeyahay ciyaarta markay dhamaad kadib wuxuu iska aada baarti ama xaflad waada nin laga adkaaday kooxda barasharka saaran arkaysa marka tanhaag wuxuu yidhi aad baan uga cadhooda arrinta mm. laakiin hadana haddana dee waaxidii geeni raargenuuna ka bixiye waa marka waa kaasa sida muuqato xalli xataa wuxuu xakameyn laayahay dareesi ruumka iyo xid kooxduna hadii mar xidigaha iyo maamulku ay markaa soo galaan khilaaf soo kala dhexgalo sida aan uga baranay horyaalada caalamka ama horyaalka ingiriiskaba inta badan tobabaraha waa u baxaa marka tanhag laba mid isugu darsan iyadoo haatan uu sii badanayo wajikabaxa natiijooyinka uu helayo qaabicaaradka liito ee kooxda soo bandhigayso iyo sidaasoo kale xakameynta ciyaartooda ay ku liito iyadoo horey khilaaf u dhexmaray sanjo iskuadka an kooxda looga saaray n u badan tahay january inuu ka dhaqaaqi karo oltravod xidigi dhaqaalaha badan ay kasoo bixiyeen sadon sanjo Eh, marka markaan eegno eh, tanag eh, cadushuda wuxuu u baahan yahay soo kabasho si soo kabasho u helan wuxuu u baahan yahay kulanka galabta barashara saaran indhaha dhanaa eegaya maamulka sare kooxda marka la eego iyo board of directorska si guud warbaahinada ingiriiskan ay eegayaan natiijooyinka kooxda united xataa weli waxyaabaha cajiibka waa kamid cabdishidu ah, garoonkooda kuma ciyaareen xataa barasharka waxyaalaha kale hadda kusii badan waa ah. caravan cottage ay u duuli doonaan london ah fulham kula ciyaari doonaan waxyaalaha kale haddana ciyaarta si aad keena xiisa u yeelaan waxaa ah. fulham united saddex dhibcood a udhexeyso fulham laftirkeeda waxay inay bal soo dhaqaaqdo maadaama top bottom of table ku jirto bal inay top tenka xoogaa ugu soo yaro dhawaato ama sideedaad soo gaarto ama sagaalaad marka tartan adagaa jira marka la eego eh, united natiijooyinkii heshay kulmada u dambeeyey ma ahayn kuwa farxad gelinaya kooxda iyo taageerayaashaba sidoo kale bandhiga kooxdan aad u liita xataa hadii la dhihi lahaa united waa laga badiy lakin bruni ciyaareen hadda markaan eegna aan barbar dhigna chelsea ayada inkastoo farqi udhexeeya guuldarada oo shan laga badiy kuwan halka kuwan afar laga badiy lakin haddana chelsea kulamo badan laga badiyey waxay warbaahintu dhahayeen ama ay qorayeen lakiga chelsea ka maqan nasiibka waxaan kulamada qaar oo labaatan un taarged ama labaatan shood ay sameeyeen chelsea xataa hal gool aysan dhalan ayagana hal gool looga badinaya ama labayo hal wax natiijooyin marka waxaa laleeyahay united weli bandhigeeda aad u liitaa waxay u baahan tahay kooxda soo kabasho weyn inkastoo macalinku ku marsiyoonayo xidigaha naga dhaawacan lakiin haddana taa excuse ma noqon karto marsiina ma noqon karto kooxda natiija u baahan rta inu tartanto top tr ama top four si champion league usoo aad sanadka dambe kulamo adaga kusoo wajahan waxaan ognahay kulankii hadda koobka ugu horreeya waa ay ka hareen karabo kaab eh, sida muuqatana marka barasharka ugu badan saaran waa premier leaguea meesha ay ka tiisan karaan iyo champion leaguea laftarkiisa ay laftirkooda xataa qalqal ku jiro soo marka laeego eh, kulamad u haray galastrayax u tegi doonaan eh, garoonkooda iyadoo old trafford lagu garaacay sidaasoo kale baar munigen aad iyana marka xataa ma badna rajadooda champion inkastoo kubadda cagta ay cadi madow tahay hmm. marka si guud marka ayn cabdishidow tanhaag calama su-aala saaran haddii galabta laga adkaada waxay u badantaha kooxdu inay markaa shaqadiis ka eri doonaan maadaama dee dulqaadka uu ka dhammaaday beshensiga ama dulqaadkii kooxda maamulkeeda marka la eego natiijooyinka kooxduna is wax isbedel ka muuqan bandhiga kooxdana maalinba maalin ka dambaysa uu aada usii liidanaya xadusha waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta united ugu yaraan lixdan sano ayaa ugu dambeysay in ay guuldarooyinka markii la eego shanta kulan horyaalka brmeliga la garaaca sidoo kale kooxda kubadda cagta united garoonkooda eh, markii la eego trafood inta badan waxaweyaan guuldarooyin badan ay kala kulmayaan kooxaha kale Eh, waxaa leeyahay marka united xaalad daran ayaa haysata eh, tababaryaal ayaa la saadaalinaya xataa garhan botter ayaa kamid ah macalimiinta la saadaalinayo in kooxdu waxa weyaan uu leelin karayo inkastoo aad iyo aad iyo aad marka tababaryaal badan way jiraan aad iyo aad waayahay arsenal waxay soo dhaweyn doonaan oo waxay aadi doonaananiraahda koox kubadda cagta newcastle waa garoon inabaanan caadi ahayn waxaa weyaan eh, garoonka weyn ee jamesburg stadium waa garoon inabaanan caadi ahayn idhihaawi waxa uu dabcan la kulmi doonaa saaxiibkiisa michael arteta markaynu eegno koox cagta newcastle united xil ciyaareedkan waa kooxda xil ciyaareedkan goolasha ugu badan dhalisay horyaalka bremeliga waxa weyaan toban kulan oo ciyaareen lix gool ayay dhaliyeen sidoo kale kooxdan newcastle inaba caadi maaha hoomkooda xil ciyaareedkan saddexiy gool ay ku dhaliyeen keliya saddex gool ayaa loogu dhaliyey marka newcastle arsenalna weli waa beaton sporis iyo arsenal toddobaadka gudiis waxaa leeyahay waa macquul in lasoo afjeero oo gabiahaanba dee la garaaco laakiin arsenal koley waynu arki doonaa bal ka waran kulanka arsenal iyo newcastle eh, cabdishiido waa maasan tahay eh, runtii kulanka kaloo jira marka la eego eh, horyaalka premier leaguea wuxuu dhex doona doonaa kooxaha kubadda cagta arsenal iyo newcastle united arsenal waa ambitin Eh, markii ugu horeysay ama markii khalkhalka ay gasho waxaad kulanka ee safanbridge kula ciyaartay kooxda kubadda cagta blue oo ay markaas soo laabasho samaysay koo iyo labaatanka marka marka la eego haatan khalkhal kalaa ku jira in ambitinkeeda uu sii socon kara maadaama ay aadi doonto away kulan ah garoonka jamesburg ee kooxda kubadda cagta ee newcastlena ay u safri doonto oo ay kula ciyaari doonto marka arsenal marka la eego inkastoo laftirkeeda xoogaa ay ku jirto marka la eego walaac marka la eego natiijada ay heshay kulankii u dambeeyay karamo kaabkana laga saaray oo kooxda kubadda cagta ee westham y laftarkeeda guul muhiima ah oo saddex gool iyo gool ay ka gaartay inkastoo michael arteta shil jira ciyaarta kadib ka hadlan uu qaatay mas-uuliyadda guuldarrada sheegeena in isagu lahaa marka la eega shaxda uu kusoo galay isagoo mar islahaa nasiix digaha qaari squadkaada si aysan kaaga dhaawacmin maadaama kulamo kaleo adag premier league la ciyaaro ciyaarayo kusoo wajahayin champion league sidaasoo kale arsenal uu sugayo inkastoo marka taa aysan excus u noqonin maadaama kooxdu laga saaray gebi ahaanba carabo cup haatan marka ciyaari doontaa galabta ama caawan iraahdee kulan ka tirsan horyaalka premier leaga newcastle united formkeeda waa uu fiican yahay marka la eego kooxaha weyn marka la ciyaarayso tan iyo sanadka hore marka la eego kooxda xoogaa awood dheeraada ah ka muuqata kubad weerar ku dhisan waxaan ognahay united waxa ay ku sameeyeen toddobaadkan carabo cupkii si guula guul ay ka gaareen saddex gool waxba kaga adkaadeen marka arteta galabta laftirkiisa barashara saaran ama caawan irahde cabdirashiid wuxuu u baahan yahay inuu guuleysto si ambiti usii wado newcastle laftarkeeda waxay rabtaa in iyadana ay usoo dhawaata kaalmaha tobtriga ama toforka oo sanadka horeba ku jirtay maadaama ay jampion league usoo baxday muddo kadib eh, marka laftarkeeda waxay u baahan tahay inay sare kacdo ama soo dhawaato arsenal marka waxay u baahan tahay st james bark imtixaanaya horyaala caawa ugu yaraan inay hal dhibic kasoo qaatay u bahanta ku adkaan weyso marka bandhiga arsenal inkastoo uusan xumayn laakiin haddana marka la eego haatan newcastle formkay ku jirto kulley maashad caraada ka dhici doonta cadushiid marka la eego waana mahadsantahay aad iyo aad waa yahay cabdicasiis saciid baareed ayuu kaasi ahaa guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabeynana barnaamijkan barnaamijka kiisa xiga ah oo la kulanti